bilowgi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada kulo wacaana wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walba ad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duure kenen waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka qodobada xiisaala duurnimadan barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qeyb ka ah waxaa la sameeyey isku finaalka karaaba kaab oo la shaaciyey kooxaha liverpool iyo chelsea oo nasiibkooda helay isku-aadka sida u dhacay ayaan falanqeyn dheer ku sameyn doonaa liverpool waxa ay u gudubtay sama finaalka karaaba kaab iyadoo iska xaadirisay islamarkaana doonaysa in sanadkan ay ku guuleysato koobkaasi qodobada kale ee barnaamijka ku mari doonta waxaa kamid ah united-ku waxa ay qasnadeeda u jebin doontaa ayaa la yidhi xidig ay barcelona iyo real madrid ay doonayaan inay la wareegaan waa kuma xidigaas barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa intaan ku guda jirno barcelonana waxay doonata horyaalka premier leaga xidiga ay kaga badbaado inuusan seegin horyaalka la liiga sanadkan xidigaha ay la soo wareegi doonta ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxyaabahay ugu soo kordhaad maqli doontaan cabdiraxmaan kiis ayaa farsameynaya mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha duura kenya hay-ag dhegeystayaal usoo noqda wanaagsan markaan barnaamijkeena ayaan gudagelin aan ku hormarno kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa u gudubtay samafeenaalka tartanka karaaba kaab waxayna dhamaystirta afarta kooxood oo iska xaadiriyay kulamada ugu dambeeyay ee silsila aadaya garoonka qaranka ingiriiska uu ku ciyaaray ee stadium liverpool ayaa shan gool iyo hal ku karbaashtay westham united oo martoogeed garoonkeeda anfield iyadoona garoonka ugu baxay darwan nunes mm, isagoo gool loo diiday marka la fiiriyo xiddigan xiddigaha kale ee kooda goolashu way qeybsadeen oo waa ay dhaliyeen marka la fiiriyo iyagoo westham shan gool iyo gool ku garaacay darwin nones ayaa la tilmaamay in uu goolka westham uu ka dhalin lahaa ay u diideen ciyaartooda westham islamarkaana xiddigan uusan wax goola ah ku dhalin maxamed saalax oo bedel kusoo galay ayaa hogaanka usii dheereeyey liverpool oo dhaliyey goolka afraad halka xidigo kale oo ay mid yihiin nunes ay liverpool gool ee u dhaliyeen liverpool waxay sabanfinaalka kula biirtay chelsea fulham iyo melesbra oo iyaguna soo gudbay tartankan samifinaalkiisa kaasoo la ciyaari doono ama lagu ciyaari doono garoonka qaranka ingiriiska uu ku ciyaaray wembley isku aadkiisana la sameeyey waan idiin soo gudbin doonaa isku aadkan la sameeyey iyo sida kooxuhu ay iskugu dhaceen marka la fiiriyo markii kulanka ugu dambeeyay liverpool ay ciyaartay isku aadka afar dhamaadka ee samafinaalka tartanka karaba cab amba e f l cab ayaa la shaaciyay kadib markii ay soo dhammaadeen kulamadii wareega sideedamaadka ay kooxuhu rafaadka usoo mareen chelsea fulham lisbra oo soo gudbay salaasadii waxaa ku biirta liverpool oo xale usoo gudubtay islamarkaana tartankan shan guul iyo hal kusoo garaacday westham united liverpool ayaa sagaal jeer ku guuleysata tartankan ayaa jamaahiirteedu la aqbalay in ay gudbaan amba ay ka badbaadaan chelsea oo kooda dhibaatada ugu badan ay kala kulmeen sanadihii ugu dambeeyey sidoo kale waxa ay ka hor istaagtay horyaalkii premier leaga sanadka labada kun afariyo toban kulankii ugu dambeeyey xitaa barbare u qaadeen jalaafo u dhigtay islamarkaana koobka sidaasi ku dhaafsiisay chelsea waqtigii dheeraadka ayay barbare newcastle la gashay kadib rigooryaal iyagu soo garaacay salaasadii saas iyadoo kusoo gudubtay markaan fiiriyo lugta hore wareega samafinaalka karaabakab ayaa la ciyaari doonaa sideeda january ee sanadka soo socda labada kun afariy labaatan waxayna usoo beegmaysaa xilli mashquul badan oo ay kulamo tiro badan ciyaari doonaan kooxuhu halka lugta labaadna la dhiilaya isla bishaasi january labaiyo labaatankeeda liverpool iyo fulham ayaa isku aada halka mirsbara iyo chelsena isku aadeen islamarkaana la arki doono labada kooxood ee iskugu soo haro kama dambeysta koobka karaabakab kooxaha ciyaari doona islamarkaana tartanka ku guuleysan kara kooxuhu waxay isku diyaarinayaan sidii koobkan ay u guuleysan lahaa islamarkaana koox walba ay u noqon lahayd kooxda ugu weyn amba kooxda ku guuleysata tartankan si ay usii darsato koobabkeeda ay dooneyso in ay sanadka amba sanadan ay ku guuleysato wararka kale ciyaarahana kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa lasoo warinayaa inay horyaalka premier leaga ka daneyneysa xidig ka ciyaara halkaasi kaasoo ay ka dalbadeen xidig qadhaxawaaye xidiga ay dalbanayaan kaasoo ka caawinaya siday ugu soo bixi lahaayeen dhibaatada ee diriska la noqdeen xilciyaareedkan barcelona ayaa kaalinta afraad kaga jirta horyaalka spain ee la laliga waxayna dooneysaa in suuqa january ee fooda nagu soo haya ee la siyaactay ciyaartooy ka caawiya inay u tartamaan horyaalka xilciyaareedkii hore ay ku guuleysteen laakiin waxaan sidoo kale aysan mahadeen qorshaheed ay kusii darsanaysa ciyaartooy rumaysan yihiin inay dhalin karin amba dhalingedin karayaan kamil waa xagaagan soo aadan warbaahinta ciyaaraha waxay sheegtay in barcelona calaamadeysatay xidiga qadka dhexe ee ugu ciyaara kooxda kubadda cagta everton amadu onana oo isku dayi doonaa inay la siixdaan xagaagan laba iyo sana jirkan reer senegal ayaa udubdhexaad u ah kooxda kubadda cagta everton waxaana barcelona u aragtaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka yaxyaa tuure sidoo kalena uu qalabeysan yahay awood jireed orod iyo gooldhalinna uu ku tarsaday wargeyska foto mercato ayaa oo ka soo baxa wadanka talyaaniga ayaa sheegay in amadu onona uu bartilmaameed u ahaa manchester united ee barcelona isku dayi doontiin heshiiska ay meel dhigto si bisha january amba si xagaagan aysan ula kulmin tartan adag kooxaha kale ee daneynaya amadu onana oo u dhashay wadanka senegal laakiin heese dhalashada wadanka belgium ayaa qiimihiisa lagu sheegaa konton milyan oo yuro ilaa iyo lixdan milyan oo yuro laakiin everton ayaa ogolaan doona inay fasixi doontay in kale maadaama uu yahay tiir dhexaad sabab u ah inay kasoo dalacaan xagaagan amba xaagada hoose ee premier league u dhaceen markii toban dhibcood laga jiro kooxdan islamarkaana uu xidigan ka caawiya inay sar u weyn ay sameeyaan si ay ugu sii jiraan tartanka islamarkaana aysan mar kale dib ugu laaban horyaalka labaad ee wadanka ingiriiska laga ciyaaro kooxda barcelona ayaan awoodda iskugu geyneysa ayaa layidhi sidii xidigan ula soo seexaleed islamarkaana kooxaha kale ee ula tartamileed si xidigan ay usoo qaadato aysan manchester united kasoo qan oo aysan ku biirin xidigan waqti horan heshiis ay kula gaarto oo newcam xidiga ay ku qalabeen doon sanadka soo socda ay ka dhigto waa hagaag dhegeystayaal soo noqod wanaagsan markan barnaamijkeena qeybtiisa labaad ayaanu gudagelin ka hormarno kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa indhaha la raaceysa islamarkaana dooneyso in ay ka hortagto inay la wareegaan barcelona iyo real madrid xidiga kuliyadda waqtiga barcelona kusoo qaata ee cubo kaasoo hadda redhevelis ay dooneyso ay la siixato hagaagan islamarkaana ku xoojiso safkeeda daalaadhacaya eric tinhag ayaa qorsheynaya suuq inuu ku darsado tikafiso cubo oo bandhig heer saraha ku sameeyay kooxda kubadda cagta ee reyaal shoshid hadduu xilciyaareedka saddexaad uu ku qaadanayo oo uu saddexaad uu ku qaadanayo halkaas uu ka noqday ciyaartooy asaasi ah iyo mid kamid ah laacibiinta ugu wanaagsan yurub waqti xaadirkan kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa ku bedelaysa koobo garabka weerar ee brazil antonio oo sanadkii labada kun labaiyo labaatankii sideetan iyo shan dhibic shan milyan oo geni kaga soo iibsadeen kooxda ajax balse lixdan iyo laba ciyaarood oo u safta u dhaliyay sideed gool oo keliya iyo saddex caawinood taasi oo ka hooseysa wixii laga filanayay markii xidigan lala soo siixanayay xilli ciyaareedkan socda ayuu antonio saftay manchester xilli ciyaareedkan socda waxauu antonio kooxda kubadda cagta ee manchester united u saftay sideed iyo toban ciyaarood oo dhammaan tartamada isagoo aan dhalin wax guul ah sidoo kalena aan wax caawina sameyn halka takefiso cuba oo labiiyo labaatan sano jira real sociedad waxa uu dhaliyey shan iyo toban guul saddex iyo toban kalena caawiyo ayuu ka noqday lixdan iyo toddoba ciyaarood oo uu dhammaan tartamada u saftay xiddigan cuba oo real madrid shan dhibic shan milyan oo geni oo keliya kaga iibsatay real sociedad ayaa konton boqolkiiba milkiyadiisa iskale real ayaana la sheegay inay dib u iibsan doonto toban milyan oo geni keliya xagaagan si uu u xoojiyo garabka midig ee ka dhibaatoonayaan balse united ayaa dhinaceeda isku dayeysay inay ku qanaysrayaal shushdaad reaal madiina in laga iibiyo afartan iyo saddex dhibic shan milyan oo geni lacagta lagu burburin karo qadaraaska soo ee xidigan kuuba hore ayuu ciyaaray da-yarta reaal madiid sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii oo kaliyii kala wareego horyaalka wadanka jabaan ayaa waxa uu muddo afar sanadooda kusoo qaatay kuliyadda da-yarta barcelona ee lamesia oo lagu qasbay inuu fasaxo markii koodaasi lagu helay in la siixatay ciyaartooy da-yara ah oo sharcigu u diidayo xidigan ayay kooxuhu doonayaan si safkooda ugu xoojiyaan tani ayaa muujinaysa united-ka inaysan wakhtigan ku degdegi karin xidigan maadaama uu yahay xidig heer sare ah oo doonayo in uu xidigaha kale ka saramaro si uu kooxdiisa guulu ugu horseedo toddobaadka dambe waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee arsenal kabtankeedii hore garaanta shaako oo dib ugu soo laaban doona emara stadium si uu la sameeyo macsalaameyn ee gudaha garoonka ugu sameyn doonaan ciyaartoodii iyo taageerayaashuba xidiga reer switzerland oo toddoba sanadood u ciyaaraya arsenal waxa uu ka tegay xagaagan si xilli ciyaareedkii hore u ahaa midkii ugu fiicnaa ee shan dhibcood ka dambeeyeen city oo waqti dambe kala wareegtay hogaanka horyaalka premier leaga kana qaada horyaalka sanadkii labada kun lix iyo tobankii ayay arsenaal kasoo iibsatay gareenta shaaqa horyaalka wadanka bundesliga oo haatan dib ugu laabtay xagaagii tegay isagoo halboolo u noqday isagoo halboolo u noqda bayer leferguson oo bandhig heer saraa ah uu ka sameynaya islamarkaana kooxda keliya yurub aan ilaa iyo hadda laga adkaanin disembar sideed iyo labaatankeeda ayay arsenaal martigelin doontaa westiam waxaana garoonka iska xaadirin doonaa garinta shaaka ah oo sagootin cajiiba loogu sameyn doono gudaha imara stadium wargeyskada atlantiga ayuu la hadlaya gareynta shaaga waxauna yidhi waxaa noqon doontaa fursad aan ku si haboon waxay noqon doontaa fursad aanu si haboon iskugu macsalaameyn ciyaartooyda shaqaalaha iyo taageerayaasha gebi muddadii uu ganaanta shaaga jooga arsenal waxay dabaaldeg joogtaa ay joogteynayeen xiriir ay ku lahaayeen meel kale arteeto oo dhowr jeer isku dhaceen taasi oo ka wareejisa kabtanimada sidoo kalena marar badan keedka geliyey laakiin xiyaali ciyaareedkii ugu dambeeyey ayuu ahaa bandhig heer sare uu sameeyey taasi oo ka dhigtay in kooxdiisu ay ku dhawaado in ay qaado horyaalka balse waqti dambe waxaa hogaanka kala wareegtay oo horyaalkana ka qaaday kooxda kubadda cagta ee manchester city taasi oo horyaalka ku guuleysatay isla sheekooyinka kale ciyaaraha ayaan ku guda jirnay markana haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ku qadbay antoni cruz uu kusii jiro liiska kooxdeeda kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ku cadaadinaysa kubasameeyahs kubasameeyaheeda jarmalka tony cruz inuu kusii jiro garoomada aanu ka fadhiisan kubadda cagta waxayna bandhigeen qandaraas cusub oo soconaya ilaa iyo dhammaadka sanadka labada kun shan iyo labaatanka tony cruz ayaa bisha dambe da-diisu noqonaysaa soddon iyo afar sano jir wuxuuna gebihaanba heshiis sanad ah uu xagaagii hore ugu seexaray los blancoska wuxuuna qandaraasku eegayaa inta ka haray xil ciyaareedkan kubasameeyahan oo hore u shaaciyay inuu doonayo inuu ka fadhiistay ciyaaraha iyo los balancoska hore u riixday inuu sana heshiisa siixaa wuxuuna mar kale qaadanayaa tallaabadii oo kale sida uu qoray wargeyska a s ee kasoo baxa wadanka sbain reaal madrid waxay qorsheynaysaa in wadahadaladooda la bilaabo cruise laba iyo toban bilood oo kaloo heshiisa waxaana dadaal badan laacibkan u qancinaya uu sameynayaa carlo angeloti iyo florentino bares kuwaas oo doonaya xidigan kubad sameeyaha uusan ka fadhiisan kubadda cagta tony cruz ayaa u dheeli real madrid kow iyo labaatan ka mid a ah saddex labaatan ciyaarood dhammaan tartamada oo xil ciyaareedkan ay dheeleen islamarkaana dhaliya hal gool shan kalena uu caawiyo ka noqday ayaa waxa uu dhowaan sheegay in go-aanka mustaqbalkiisa uu gaari doono markuu dhammaado xil ciyaareedkan waxaa kalou laacibkan ku cadaadinayaa inuu dib ugu laabto xulka qaranka dalkiisa uu ka qayb galo ciyaaraha yuro labada kun afar iyo labaatanka ee xagaaga soo socda amba xagaaga amba socda ka dhici doona amba dhici doono xulkiisa jarmarkan uu la midoobo Se pa selman pou le bobo Nou an gen dan nou mambo Mon ami si tu an le nivou Bejwen nou pou tan weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta manchester city sergi awero ayaa saadaa la yaab leh ka sameeyey horyaalka waddanka griiska ee premier leagua isagoo magacaabay kooxda uu rubaysan yahay in kooxdiisii hore ee manchester city kula tartami doonto horyaalka xilciyaareedkan arsenal aston villa liverpool ayaa ka sareeya manchester city oo kaalinta afraad ku jirta iyadoo horyaalka la dhiilay toddoba iyo toban kulan laakiin sergi awero waxa uu rumaysan yahay saddexda kooxood aanu midkoodna ahayn kuwa la tartamaya manchester city inkastoo taageerayaasha kubadda cagta ee la yaab ku noqon doonta saadaasha sergio awero haddana wuxuu laacibkii hore ee reer argentiin uu tilmaamay in manchester united tottenham iyo newcastle ay yihiin kuwa kaliya ee horyaalka joojin karaya manchester city sidoo kale la tartami kara sergio awero ayaa ka hadlay horyaalka premier league wuxuuna yiri marnaba kama same marnaba kama seexan karaysid manchester united oo horyaalka waqtigan maraya waxay ka mid tahay kooxaha khatarta ugu weyn ku haya manchester city ka horjoogis karaya kana horjoogsan karaya ku guuleysiga horyaalka premier leaga waxaa kaloo ila tahay tottenham oo ay tahay koox tartamayso horyaalka ku guuleysan karaysa waxay sameeyeen horumar badan intii ay joogeen xitaa inkastoo ay dadaala dhacayaan haddana newcastle ayaa ah kooxda kale ee fursad fiican haysata horyaalka mar walbana kula dagaalamaysa waxa uu sheegay in kooxaha hadda ka sareeya city ee arsenal stonvilla iyo liverpool bay yihiin kooxaha aanu real kula tartami karin kooda kubadda cagta man city taa badelkeedna united-ka tottenham newcastle oo ka dambeeya city ay horyaalka kula tartami karaan kana horjoogsan karaan in city ay horyaalka ku guuleysato taasi oo taageeraasha kubadda cagta si weyn ay u falaqeeyeen islamarkaana ay u arkeen wax ay maad tahay maadaama sergio aguero uu kooxdiisa oo kaalinta afraad ku jirta kooxaha ka sareeyana uu sheegay in horyaalka ay kula tartami karin halka kuwii ka dambeeyana uu sheegay in horyaalku ay kula tartami karaan si ay ugu guuleystaan horyaalka premier leagua ee toddobiyo tobanka kulan la ciyaaray isla sheekooyinka kale ee ciyaarahan ku guda jirnaayay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa rajeynaysa inay dib u heshay saddex ciyaartooy oo dhaawac kaga maqnaa kulamada muhiimka ah ee arsenal ee sabdida haddii ay guuleystaan in mar kale hogaanka horyaal kala wareegi doonaan ganaris labada kooxood ee isku eerinaya victor horyaalka premier league ayaa ciyaartooy si weyn indhaha loogu ciyaartooda si weyn indhaha loogu hayaa maadaama ay saameyn ku yeelanayso horyaalka ka hor ciidda gaalada ee kulamo badan la ciyaari doona ingiriiska tobabara ku-xigeenka liverpool bevelan jers ayaa warbaahinta la hadlay isagoo sheegay ciyaartii karaaba kaabi westham ee la ciyaareen wuxuuna sheegay in rajada ay saddex ciyaartooy oo kooxda ay kusoo laaban karaan kuwaas uu hogaaminayo diego jota isla markaana todobaadka dambe la arki karo kulanka arsenaal ay la ciyaarayaan dhaawacyadooda ayuu sheegay inay ahaan kuwa fudud michael ester diego jota ayaana kamid a ah ciyaartooyda soo laabashadooda liverpool waxba inay u tari doonto maadaama horyaalka premier leaga ay ku xifaaltamayaan ayna doonayaan inay ku guuleystaan eh, sanadkan si kooxaha kale horyaalka aysan ugu tartamin isla markaana meel wacan ay ka gaaraan horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee liverpool pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Udaano nagintaa barnaamijkii tan in kulankeena dambe waxaan kaa tegaynaa sidaasi nabadgelyo